هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وقرة عينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد maanta insha allahu tacaala casharkayga wuxuu noqonayaa alraddu fi lfaraa'id faradka iyo radka ku yimaada masaaisha laba saddex baan u qaybin jirna mas'ala caadila fariida caadila fariida naaqisa iyo fariida zaa'ida fariida caadila waa fariidada sahamka iyo asmasal isla fariida naaqisa waa fariidada rasulmasaaluhu yaryahay oo sahaamtuhe eh ay fara badan yihiin maxaa loo yaqaanaa alcawl maxaa la yidhahdaa alcawl iyo fariida zaa'ida oo rasulmasalaha ayaa yar rasulmasalaha ayaa badan waxaana yar wakaa lababaan soo dhigana fariida caadila soo dhiganaya iyagoo isku dhammaystiran fariida naaqisana soo dhigan oo cawilka ahayd soo maanta waxaan dhiganaynaa fariida zaa'ida casharkeenni shalay wuxuu ahaa dadkii li'abka ahaa walaalihii li'abka ahaa oo ugu tegayey hee awowga ugu tegayey walaalkii hooyadisku aabbaahayeen wiilka dhintay soo haddii gabar meydka walaal iska aabe yihiin keliya ay joogto markaas ayay dhici karta inay wax qaataan inta ka horaysae waxba qaadan karimayaan soo maa xod maxaa loo yaqaanaa horta tacriifu waxa weeye naqsun min sihaami اlmas'alati wa ziyaadatun fi ansibaa'il waritha waa naqsi ku imaanaya sihaamtii oo yaraata iyo siyaado ku imaanaysa dadka xoolihii ay qaadanayeen waa inta asulmas'alihii ayaa badan waa fahamteen soomaa tusaale yara meeshii waxaa jooga zawj iyo bin zawj maxaa siinaysaa rubuc goorana afar baa saarta soomaa ah. xal siigaoranna maxaa soo haray xal soomaa ah. kow iyo laba isku dar waa saddex asmasaluun intee weeye maxaa yar marka hadda sihaamtii la qaata ayaa macnaheedu xoolo ayaa soo haray markaasoo kale waa casharkeennu ku saabsan waa naqsun min sihaami almas'alati wa ziyaadatu fii ansibaa'il waarifa laba shardi buu leeyahay shuruud durad waxa weeyaan an yabqa bacda asxaabi alfuruudi baaqin min atarika yah reer farad markay xoolahoodii qaateen waa inuu jiraa wax soo haray baaqi waa inuu jiraa hadduusan baaqi soo harin maxaa laysu celiyaa waxba waa inuu anlaa yuujada fi lmas'alati caasib mas'aladan dhismaysa oo xooluhu ka soo hareen qof casaba waa inuusan ku hadduu casaba ku jiro meeshii cam jooga cam maxaa la samaynaya halkan yaa qaadanaya meesha wax soo hareeye ma jiraan saddex an yuujada saaxibu fardin yuraddu calayhi hayru zawjayn waa in uu joogaa saaxibu fardin dad farad qaata ilmihii joogaa oo xoolaha markay intooda qaateen intay soo harteen in lagu celiyo meesha casaba joogaan xoolaha ayaga xaq u lahaabade se cid kaloo meesha qaata jirin wax meela casaba joogto xoolaha ka soo hara maya markaas inay xoolo soo haraan ahfarad waa inuu joogaa isla shardigaasna maxaa weeye si xoolahan loo celiyo waa in la helaa ahlufarad meeshii joogo xoolihihee lagu celiyo qaata warkaa waa ku dhacay soomaa saddexdaa markii la buuxiyo ayaa waxaan leenahay ani waa currid intee u qaybsamaa laba qaybood nooca kood waxaa layidhaahdaa an takhlu lmas'alatu min axad zawjayn mas'aladu zawj iyo zawja midtoona inaysan ku jirin waa inay ka bannaanka ka yihiin waa fahamteen soomaa labo iyo an yakuuna fi lmas'alati axad zawjayn iyo in mas'aladii hee labadii qof oo isqaba midkoodu joogo masaladan waxa weeye masalada radkaah oo xoolaha la dallacaya la celinaya laba mid weeye inaysan zawjiyo zawji ku jirin sa'aan hooyo waxa jooga iyo bint miyay ku jiraan taas waa qayb iyo in mas'aladii ay ku jiraan zooj ama sida tanoo kale tan waa qaybtay gelisaa hadda noocee gelisaa annawcu aani soo an takuuna fi lmas'alati axadus halkaas ayay gelaysaa tan haddaan qorar ka waran ummun iyo bintun maxay noqonaysaa iyaduna an takhlu lmas'alatu min axadi waka labadaasa u qaybsanta nooca koowaad baan gelaynaa moogta nooca koowaad waa nooce ii sheega nuucuu yahay waa noocii labada isqabayhee mid toona aysan haddii xoolo ka soo haraan see loo xalinaya waa sidaa macana meesha ku jira meeshii zoojna ma joogo zooj ma joogo sawjana ma joogto hee xoolahana soo haray sidee loo xalinaya waatan waxaa la yidhi saddex midkood bay noqonaysaa in kaana alwaariu waaxidan cidda wax dhexlaysaoo meesha faradka qaadanaysaay hal qof haduuba yahayba sideeda meeshii maxaa jooga hal qof ayaa jooga soomaan yah yariu lmaala kullahu fardan waladdan xoolahorna asaga qaadanaya markuu faradkiisa qaato inta kalena wuu ku darsanaya rad ahaan buu u qaadanaya tusaalku muxuu ku yidhi bint baa joogta meeshii meeshii yaa jooga bintsoo maa binti baa joogta soo maa maxay sida caadiga qaadataa nis soo maa maxaan lagu dhisaynaa maxaan siinana ayada hal soo maahan maxaa soo haray albaaqi waahee waa hal soomaa cid kaloo qaadataa la waaye cirya dhul waa la fiiriye marka horaan shardiga waxaan kusoo darnaa casabahee casabahee ma jidho soomaahan marka horaan kusoo darna ayada laga quusay ahlu farad kale ma joogo ayada keliyaa joogta maxaa la halkaas farad ba ku qaadata soomaahan halkana raddi baa ku qaadanaysa waxaan leenahay soolhal ma qaadaan gabadhaasi halkanla ugu dar waxaan leenahay gabadhaasi labadaba ayadaa hee ayadaa qaadanays warku waa dhan xabadda koowaad waxay ku qaadatay fardan xabadda labaadna raddan ayay ku qaadatay warka waa kuxanta soomaan meesha waxaa joogta ummun keliya oo ulu bay qaadanta soomaan saddex hal bay qaadatay labaa soo haray maxaan leenahay saddexdaba hee ayada siiya hal maxay ku qaadanaysaa fardan labada kalena rad waa la suu markaas saddexdiiba ayadaa qaadanaysa weeyaan nooca labaad idaa kaanuu yani waratadii baa la shugaya faradka ayaa idaa kaanuu akara min waarid dadka meesha jooga hal way ka badan yihiin laakinahum min jinsin waaxid laakiin hee waa hal nooc tusaale maxaa kuwa ah? jaddatayni oo kale amase hamsa akhawaad shaqiiqaada sooma fara hal soo kama badna laakiinse waa hal qoys iskuma ahan hal layn bay saaran yihiin oo ah walaale inay yihiin ayeeyooyin inay yihiin waa hal xabbay isku yihiin markii xagga magaca laga fiirinayo xagga tirada bateen markaasoo kale maxaa la samaynayaa waxaan idhi kow mid ku bannaan fa imaa an tajcala almas'alata min cadadihim min cadadi ru'uusihim macnahoo saas inaad mas'aladaba asal oga dhigto intay madax yihiin an gabdhow soomaahan maxaad ka dhigaysaa mid kastana hal u sii saasay baradkii ku qaadatay oo dhanba maadaama cidka laysan joogin kow soomaa taas aw amase tuasila inaad asal oga dhigto min makhraji fardihim faradkoodii sida cadigaas masalaha u dhisto kadibna uma ya'khuduuna maa baqiya raddan kadibna wixii soo haray ay u qaataan hee maxay ku qaadanayaan rad ayay ku qaadanayaan weye waay allahuma salli calaa muxamed sal allahu alayh wasalam waaya maxaan samaynaynaa tusaalaha noo soo qabo maxaan tusaalo ka dhigay hamsa akhawaad soomaa tanna aan tirtirno marka koobaad bismi illaahi raxmaan raxiim bismi illaahi raxmaan raxiim yaa noo jooga meesha khamsa akhawaad shaqiiqaad soomaa laba masala noo bannaan horta sooma tira badna ha tiro badnaadaanisoo hallayn kuma wada jiraanoo walaaluma wad aha maxaan samaynaa markaasoo kale laba mid ma bannaan inay sidii caadiga ha u dhiso mas'alada oo aad tidhaahdo maxay qaataan maxay qaataan uluaan baarak fiikum saddex wax madaxa soomaan laba siiya inaad saa u dhisto kadib markaa saa u dhisto hal baa soo hadha sooma ahayn ad halkaasna waxay ku qaateen hee raddan bay ku qaateen inaad tiraahdo maxay ku qaateen walbaaqi rad bay ku qaateen siaa markaad tidhaahdo shan gabdhood bay ahaayeen saddex ma qaadan karaan maxaa la samaynayaa maxaa la samaynayaa war ii sheega shanta ayaan he isku dhufo hadde shan saddex ku dhufo midiiba intee qaadanaysa markaa laa saddex mintiiba qaadanaysaa soo maa waa kaa halkii soo haray maxaa samaysa walbaaqi raddan baa tii rad ahaan baa ku siis celis wax kale maa halkii soo qaado caadi ugu dar wax kalaha samay kadibna tasxiixi intaa miya kaa lumaysaa taas waa sidaa amase sida ka fudud waxa weeyaba intee madaxa yihiin shantaa inaa asal oga dhigto baasha oo aad tidhaahda hee gabdhahan meesha jooga shan gabdhood bay ahaayeen soomaa yaah sidii dadka casabada loo xisaabin jiray inaa u xisaabisoba aad tidhaahdo shan madax gaasaan midiibana hee ha la qaadato warku waa badhanyi soomaa waa goormo goortaas waa marka ay fara badan yihiin laakiinse ay isku nooc yihiin meeshii gabdho fara badan baa jooga gabdho leab hadday yimaadaan isku noocba waa la kala baxay waaya jadatayni baa meesha timi oo kale tusaale ahaan waa indayayo labadaas waa samayn karnaa inaan marka hore siinno sida caadigaah maxaan siinaynaa war iishaaan sudus inaan siinno oo aan dhahno maxaa soo haray an somaan hantan waxaan leenahay walbaaqi maxay ku qaadanaya radan bay ku qaateen baan leenahay markaa maxay qaateen lix xaba icaada u qaateen ayagu ninta xaba hayeen bes waa iyo inaad tidhaahdo sida caadigaayo intay madax yihiinba ku dhisto masalada oo aad tidhaahdo jaddatayni waa intee madax laba madax min hal u siiya xoolahoo dhanba warka waa fahamta soo maa taasna waa qayb labaad wey alaaa ikhwa lium baa noo timaaday laba mid waa samayn ka dhahaye eh? inaa marka hore tiraahdo alaaa waa ulu sudusudus baan maqlayaa walaalo fara badanoo liuma weeye maxaad siinaysaa ulu fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaau halli baalak see wey yeesan kaa baxsan baashu halleen hadday garan weyda khatar baa ku suganta saddex liuma weeye soo maa maxaan samaynaynaa saddex liuma laba midkood ulu c oo saddexdaa u saar oo hal c maxaa soo haray walbaaqi oo ahlan maxay ku qaadanayaan raddan bay ku qaatay inaan dhahno oo markaa saddex mid hal bay u qaadanayaan soo maa iyo imaa saddexdoo madaxdu caadiga intaa qaado halkaa aad saarto kadibna min hal hee aad ugu tuurto taas waa fahamtay soo maa y waay bismilah nooca saddexaad idaa kaanuu akara min waari hal way ka badan yihiin haddana maxay yihiin waa min jinsayni fa akar laba jinsiyoo kala duwanna waa yihiin iyo wax ka badan maxaan samaynaynaa natabicu alkhudwaat ataaliya tilaabooyinkan soo socda ayaynu qaadanaynaa tilaabooyinkan soo socda ayaynu hee meeshan laba shardi baa inoo yaal horta way oo hal maa laba ha farabataan hee noocyee kala noqdeen soo maahan tusaalaha kuwaad noo soo qabta soo qabta tusaalaha kuwaad bintun aye ummun bint binti ibn soomaa maa maxaan samaynaynaa marka hore kow naqsimu lmas'alata qismatan caadiya masalada sida caadiyaad u qaybi sida biinta maxaa siinaysaa hooyo maxaa siinaysaa gabadhanna xaste soo doos maxaa ku dhihaysaa masalada yaa maxaa siinaysaa maxaa siinaysaa isku dar intaa yaa isku dardee shan soomaan maxaa baaqi ah albaaqi kam waaxid waa hal soomaan waxaan leenaha halkan markay baashu marayso qaacidada labaad uma nuasilu lmas'alata mas'aladaanu hee asal u samaynayna markaan masalada asal u uma naruddu aslahaa asalkeeda waxaan u celinaynaa ilaa xaasili majmuuci sihaam sihaamtaas iskudarkeeda ayaa asal oga dhigaynaa ma fahamti maxaan leenaha sihaamta inoo tiriya koow iyo laba balaa saddex kaam shan maxaa isbitaalka noqonaya shan baa isbitaalka dhigayna waxaan leenahay masaladan raddi bay gashay waxayna u laabatay min ilaa yani meeshii xoolaha lix meelood looga dhigi lahaa maxaa laga dhigayaa an meelood soo faa'iido badan ma laha macnaha halkii maqnaabaa hee soo galay wey xoolihii tusaale ahaan tobanka kun ahaa meeshii lix qaybood looga dhigaya maxaa laga dhigayaa shan qaybood soo faa'iido culus kuma jirto radkuwa kac xoolihii bannaanka aadi lahaa oo ma garanaysaa meelaha la geyn lahaa ayaa lagu soo celiyey bulshadii lahayd baarak allahu fiikum tusaale kale soo qabta saasay ku ansaxantaha kadib waxaa fiirinaysaa inay wax qaldataiix wixii u baahan waa tasxiixine hay tusaale kale soo qabta babsi bent bent muu jirtaa haye bent kow mas'alo cawlkashay raddi ma gelaysaa yaa mas'alo cawlgasha cawl raddi ma gelaysaa maba isku imaan karaan aslan ma isku imaan karaan isma imaan karaan bint sida bint bintay ibnin dhexwada ilaaliya bintayni ibnin ma jirto bintay ibnin intay iibnahaye bismiya maxaa siinaysaa maxaa siinaysaa maxaa ku dhusaysaa maxaa siinaysaa maxaa siinaysaa maadaa baqiya kow falaa saddex kam maxaa tusaala ka dhigaynaa afart waa inta meeshii xoolaha lix loo qaybin lahaa maxaa laga dhigayaa afar ayaa laga dhigayaa warkaama ku dhacay kadib wixii tasxiix u baahan tasxiixso hal gabar saddex ma qaadan kadhaa haa laba gabdhoo hal ma qaadan karaan waa ma maah maxaad samaynaysaa laba iyo hal isku fiiri la soo bood waa tabaayus soo maaha maxaad laba afar ku dhufa laba saddex ku dhufo laba laba ku dhufo ma iskeen fiik soomaa ima qorayo aniga haye sidahbasi ukhtun shaqiiqatun ukhtun iyo jaddatun akhun ah. ah, liumhaye akhlaab ma ku darnaa haddaa akhlaab ku darna ka waraa casabuu noqday radbahee xoolihii la qaybsan lahaa nin baa loo helay xoolihii qaybsan ayaa loo helay sii daa maxaa siinaysaa ay maxaa siinaysaa gabadhanna niskeedaa laga buxis aqlow maxaa siinaysaa sudus cadiya soomaa ah, suduska suduska faraha tirtira wuu qaldanaa maxaa yeele niyad niyad aql le'abaan ku qoray waa fahamta soomaa wakhta le'aba niyaddeedaan ku qoray marka suduskaana saxan haye lix lix balaastu maxaa saaraysaa yah lixlabu qaybi lixalu qaybi haye maadaa tafcal maxaad tirsanaysaa bobsi an maxaa sala ka dhigaysaa red baa samays somaa maxaa samays red baa samays baaraka allah kadib waxaa khaldan mushkilo ma jirta mushkilo yaa soo taxiix ma laha hal hal hal hal isleeyihin isqaadan karaa yacni xagga haddaan jadadtayni ka dhigna ka warrama waa ka jabantahay maa laba madax bay noqonaysaa laba ku dhufo an laba saddex ku dhufo hal ku dhufo aye min hal buu qaadanayaa baarak allahu noocaasina waa noocii koobaad nooca koaad magaciisu muxuu ahaa nooca koowaad magaciisu muxuu ahaa waa in aysan joogin zooj ama intee qaybood buu qasanyaa markaa saddex qeybood kow cidda wax qaadanaysa hal qof waa inay tahay oo farada marka maxaa la samaynayaa madaxiisaa la xisaabinayaa hoolahoo dhan baa hee qaado allah kuwa anface maxaa kuwa haray inay badan yihiin laakiinse hallen hee wada hayaan markaasna laba arrinba kuu bannaan inaa masaladu faradka cadigaha dhisto kadibna wixii soo harayne aad u raaciso iyo in marka ugu horaysaba madaxyada hee aad ka tidhiso maxaa kugu xiga in hee inay tiro badan yihiin oo noocyo badanna yihiin markaasna masalada caadi baa u dhisaysaa kadib hadday wax soo haraan sihaamtaad tiranaysaa waxay noqoto ayaa masalaha ka dhigaysaa nooca labaad korka dhegaysta ayuu qoran yahay insha allah idiin soo diraya waa xagga maadaama النوع الثاني waxa weeye an yakuna almawjuud fi اlmas'alati axad الزawjayn waa intaana sheegay yakuna maca الزawji waarithun ciddii isqabtayoo ma garanaysaa labadii qof hadba kii jooga waxaa la jooga hal qofoo wax dhaxlaya bes baa jooga waa fahamteen soomaahan markaasoo kale tilaabooyinkan baan qaadana tusaalahaan ku wadeena zawj sooma iyo waxaa jooga bint zawj bint maxaa horta masalada maxaa ku jira zawj axadu zawjinsa kuma jiro qaybtii labaad bay noqota qaybtana waa xaaladii ka sii tahayo hal qof baa la socdoo wax dhexlaya soo maahan markaasoo kale saddex tilaabaa la qaadaya horta mas'aladan zawjka faradkiisaa ku dhisaysaa ku dhista markaa masalada zawjka faradkiisa ku dhisto zawjka waxaa ka siinaysaa faradkiisa wuxuu ku lahaa markaad ka siiso inta soo hadha waxaa isugu daraysaa qofkaasee qofkaashee haray oosku muxuu leeya hada yaa tanna u kaadi maxaa ku dhisaysaa masalada xaalkaasi maxaa soo haray saddexdoo qofkansi waa intaas waa marka uu la socdo hal qof tusaale kale waa in markasta la helaa qof dee owj ama zawjaan la helaa aslan zawj iyo ukht lium maxaa samaynaysaa zawjka muxuu qaadanayaa nis kannahee aa u soo laaban doonnaa soo maa maxaa masalada lagu dhisayaa zawjka faradkiisa soomaan laba ku dhis halsi maxaa soo haray halkakalnasagas saasay rid ku tahay waa fahamteen soomaa tusaalaha kale su'aal baa imaanaysa markaa saa u qaybiso wixii tasxiix u baahan habee marka waa iska caadi loo yaqaano loo habeen jir ma baa u habaysanaysaa iidanka alle tusaalahan soo socda bal fiiri meeshii waxaa jooga sawjaadkii baa batay saddex sawjaa jooga yaa jooga iyo iyo uktun licab maxaa siinaysaa kuwan aan u soo laaban smaana sheegin masalada waxaa lagu dhisayaa fardu zawjiya dadka zawjka meesha jooga hadba ku yahay ayaa farad masalada ku dhisaysaa kadib wixiisa ka siinaysaa wixii soo hara isugu jumle waa goorma marka uu zawjka ama hujada uu la socdo hal qof maxaa ku ridaysaa masalada afar kadibna xal ka sii inta soo hadhayna waxma jaban yihiin maxaa jaban saddex baa jooga ma iyo hal maxaan samaynaynaa intee weye saddex ku dhufo saddex ku dhufo min hal u huwa way fahamtay wixii saxiixu u baahan halkaasaa uga tasaxiixinaysa marka ma fahamti waay nooca labaad oo zawjka ama zawjada raacinaya markiisa zawjku la socon maruu hal qof yahay mar ay shaqeynaysa oojka hadda waxaa la socdaa isku ah hadda ila haysaa baarak allahu fiik maxaan samaynaynaa masaladaasaan u qorno maxaan u qoraynaa tusaale ayaynu u qoraynaa tusaale ayaynu hee qoranaye zawj iyo saddex gabdhood hadda saddex qof baa la socda laakiinse saddex waa isku hee hal darajay ku jiraan iskulayn way soo maaha kow waxaa samaynaysaa najcalu min makhraji fardi zawjiya muxuu siinaysaa caruur baa joogtee kannaynoo kaadiye soo ruux markaa ku dhisto maxaa ka siinaysaa halkiisa asaga siin maxaa soo haray saddex soomaahan ayib intii soo hartay maa baqiya yaqtasimuunahu calaa cadadi ru'uusihim horta intii soo hartay ayaga sii de saddexdooda kadibna ayagoo madaxyadooda ku qaybsadaan warkaa waa fahamta soomaahan kadib su'aal baa isweydiin karaa ka jabi ka dha haa wee ka jabi ka dha haddaan afar ka dhigin soo kama jabnaba yah markaa wixii soo hara ayaga aad siiso tasxiixoodana gelide tusaale hadda afar iyo saddex ka dhexeeya jabanta ma afar afar ku dhufo kam intee weye afar ku dhufo afar ku dhufo min hee min saddexa u qaataan laba shaqaa qabat kow mas'alada fardi zawjiya ku dhistay wixiisaa ka siisa ama waxeediibaa ka siisa ama inay تصحيح oo intaas bintay ibnin siida zawjiyo bintay maxaa siinaysaa yaa maxaa ku dhusaysaa hal siin maxaa soo haray saddexi laba qof misqaadan karaan maxaa samaynaysaa laba afar ku dhufo sideed laba u qaybi ah, laba ku dhufo hal laba saddex ku dhufo min hee min hee min saddex u qaat nafaca allaahu bi nafacana waxay noqonaysaa tan soo socota aye radku waa wax basiida weeyaan zawjatayni labaxaas iyo arbaca oo shaqiiqaada afar akhawaad waayaa maxaan samaynaynaa maxay qaadanayaan carruurma joogtee maxaa siinaysaa rubucoodasi inisma jire caanaboora rubucsi kadibna maxaa ka saaraysaa arbacada halsi maxaa soo haray saddex iyo afar ma maxaa sameynaya fo fo ku dhufo waa sogtiin soo haye foron ku dhufo intee afar ku dhufo min hee min saddex u qaata min saddex u qaata waayahay halkaas idanka alle noogu joojiya hada biاllahi towfiiq sal اllahu cala sayidina muxamed wcala alih